والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabka koowaad ee kamid a abwaabta kitaab الtawxiid masaa-ishiisa ayaa aynu ku dhex jirnay wuxuu yihi sheekhu raximah اllah asaabicatu masalada toddobaad almasalaة اlkabiira waa masaladii weyneyd oo ah ana cibaadaة allah ilahay cibaadada la ku xaasil garoobi mayso ilaa bilkufri in laga kufriyo mooyaane bitaaguut taaguutka macanaa cibaadadu cibaado noqon mayso ansixina mayso ilaahay wa tacaala qofka sameeye ka aqbali maayo haddaanu qofkaasi ka kufriyin taaguutka waxa la yidhaahdo taaguutkuna waa kulu maa cubida min duuni illah wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo laakiin qofku isaga oo cibaadaysanayo ilaahay u cibaadaysanaya haddii waxa la dhahaa dawaaqiidda ama waxyaabaha macbuudaadka ilaahay sokadii la caabudana waxuu u ogol yahay cibaadada in wax laga siiyo ama isaguba uu ka siiyo cibaadaadka uu samaynayo oo dhami ansixi maayaan lagana aqbali maayo alcibaadatu laa takunu cibaadatan ila bitawxiid tawxiidkuna waa ihbaat lcibaadati lilahi wa nafyuha can gayri fa fiihi waxaa ku sugan baabkan macnaa qawlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi macnihiisa faman yakfur biطaaguut wayu'min billah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa ilah wuxuu uhi faman yakfur qofka ka kufriya biطaaguut wayu'min billah oo ilaahay rumeeyaa faqad istamsaka kaasi waxa uu qabsaday bilcurwati lwusqa guntintii adkayd marka iimaanku labadaasi arrimood buu ka kooban yahay tawxiidku labadaasuu ka kooban yahay kufrun bitaaguut wa iimaanun billah markaa qofku hadduu idha anu iimaankii baan la imanaya alkufru bitaaguut laga waayo iimaankiisaasi ansixi maayo wax allaale wixii cibaadaad iimaanka noocaasiya ku dhisanina ansixi maayaan marka cibaado cibaado noqon mayso haddaanay labada arrimood ku wada jirin ilaahay oo cibaado loo ogolaado iyo cidda ilaahay ka sokayso oo dhan oo cibaado loo diido waana min shuruudi laa ilaha ila allah oo laa ilaha ila allah waa alcurwat lwusqa waa guntinta adag qofka si dhaba ah u haystaa wuxuu noqonayaa qofka labada arrimood laga helo yakfur bitaaguut wa yu'min billah athaminatu masalada sideedaad ana taaguuta taaguutku caamun waa mid koobsanaya fii kulli maa shay dhammaantii oo cubida la caabudo min duuni illah ilaahay sukadiy bal sidaynu tilmaamnay intaa waaba ka macno ballaadhan yahay oo taaguut waxaa la idhaahdaa kulu ma tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac shay kasta oo qofku xadkii ilaahay u dejiyay uu kaga gudbo ama ha noqdo mid la caabudo sida asnaamtii iyo qubuurtii ama ha noqdo mid la raaco sida caalimkii ama ha noqdo mid la adeeco sida amiirkii iyo xaakimkii marka waxyaabaha macbuudaadka ilaahay sokadii la caabudaa waa dawaaqiit weyi haddii iyagu cibaadada raalli ay ka ahaayeen shaki kuma jira inay dawaaqiit yihiin haddaanay cibaadada raalli ka ahaynna waxay daaquut noqonayaan binisbati wactibaar ilaa man cabadahu cidda caabuday marka loo eegay tawaaqiitihi laakiin sidooda tawaaqiitu ma aha ataasicatu masalada sagaalaad cidamu shani halaati aayaatin almuxkamaat saddexdaa aayadood arrinkoodu siduu u weyn yahay ee muxkamka ee ku jira fii suurati alancaam cinda salaf salafka agtooda si ay saddexdaa aayadood ay u weynaayeen selafkana waxaa looga jeeda asaxaaba wataabicuna waatbaacuhum alquruun athalaatha almufadala alati atnaa calayha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ushahida laha bilkhayriya waa saddexdii qarniye ummadda nebi maxamed u horeeyey ee nebi maxa ilaahay u amaanay nebi maxamedna amaanay dadka kuwa u khayr badan inay yihiinna uga markhaati kacay nebi maxamed marka saddexdaasi aayadood ee fii suurati alancaam ku jiraa aada bay u weynaayeen salafka agtooda wa fiiha cashru masaa'ila toban mas'alo ayaana ku jira saddexdaasi aayadood awaluhaa waxaa u horeeya tobankaa masaladood annahyu diidmada laysu diiday layska reebay can ishirki shirkiga waxa la yidhaahdo marka aayaadkaasi waa aayaat lmuxkamaat oo bimacnaa lama nasakhin hadalka cabdillaahi ibnu mascuud sheekhu uu ka soo rarayna waa ku cadday inaanay mansuukh ahayna muxkam ay yihiin oo iyago iyaga oo markaa sugan oo la nasakin rasuulku inuu dhintay ayaa cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu ishaaray amaba se uu tilmaamay marka masaa'il fara badan oo tobana buu ilaahay saddexdaa aayadood kaga hadlay laakiin wuxuu ilaahay ugu horreysiiyey reebitaanka dadka uu ka reebay shirkiga taasina waxay tilmaamaysaa khalad qofka bani aadamkii uu ku dhaco iyo qofka bani aadamka wax loo diido shirkigu inuu u weyn yahay oo u xun yahay oo ay tahay qofku inuu iska ilaaliyo haddii qofku uu ka tago waxyaabaha loo diiday oo dhan laakiin shirkiga aanu ka tegin oanu iska ilaalin taasi waxba u tari mayso hadduu qofku la yimaado wax allaalo wixii la amray laakiin aanu tawxiid la iman wax allaaliya waxay taasi u anfacaysaa ma jirto alcaashiratu masalada tobnaad alaayaat almuxkamaat weeye aayaadka muxkamkaa ee bimacnaa aan la nasakin ee usuusha ah ee fii suurati lisra ee ku jira suuradda laha suurat lisra wafiiha thamaniyatu wafiiha thamaaniyatu cashara mas'ala sideed iyo toban mas'ale ayaana ku jira aayaadkaas bada'aha allah ilahay waxa uu ku bilaabay biqowli la tajcal maca allahi ilaha aakhara fataqcuda madmuuma makdula la tajcal ha yeelin maca allahi ilahay la jirkiisa ilaahan aakhara ay macbuudan aakhara mid kaloo aada caabudayso ama cibaada aada wax uga ogoshay fataqcuda marka aada ahaatid madmuuman mid la dhaleeceeyey oo makduulan la hoojiyey oo garabkiisa laga baxay wa khatamaha ilaahay wuxuu ku khatimay biqowlihi uu yidhi walaa tajcal ha yeelin maca allah ilaahay la jirkiisa ilaahan aakhare macbuud kale wafatulqaa dabeetana lagugu tuuro fii jahannama maluuman adigoo ah mid la canaantay oo madxuuran la fogeeyey marka ilaahay subxaana watacaala sideed iyo tobanka masalo ee uu kaga hadlay aayaadkaasi ku jira bilowga suuratu lisraa waxa uu ku bilaabay diidmada dadka uu diidaayo shirkiga waxa la idhaahdo oo ah cibaadatu gayr illahi maca allah iyadoo ilaahay la caabudaya haddana makhluuqaad kale cibaada in wax looga ogolaado walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara ayaa aayaadkaasi ay ku bilaabmeen waxaana aayaadkaasi ku dhammaadeen walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara oo iyaduna ah annahyu can ishirki waaltanfiru canh dadkii oo shirkiga laga reebayo loo diidayo oo loo tilmaamayo waxyaabaha ka dhalanaya iyo cawaaqibta xun ee shirkigu waxa weeyaan uu dhalayo taasina marka waxa ay noo tilmaamaysaa shirkigu inuu yahay waxa u horeeya dadka loo diidaayo oo qofka bani aadamkii haddii macaasi iyo khaladaad fara badan uu ku jiro laakiin maca dalika mushriku yahay mid shirkiga sameeya waxba kuu tari mayso macaasida kale inaad u diiddo aad tira war beenta iska daa isagoo shirki sameeya way hadduu beenta daayo hadduu zinada daayo hadduu khamriga cabitaankiisa daayo hadduu tuugada daayo laakiin weli shirki uu samaynaayo kuwaa deyntoodu waxba u tari mayso marka waxaa u horeeya qofka lagaga bilaabaya waa in tawxiidka la amro shirkigana waa in laga reebo wey tawxiidku waa awalu lamri wa aakhiruhu waa arrinka u horeeya waana arrinka u dambeeya qofku xataa marka muwaxid uu noqdo sheegitaankii tawxiidka loo sheegayey ee marba lagu baraarujinayo shirkigana looga digaayo laga day maayo oo nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim ayaa ilaahay subxaana watacaala u diiday ama uu uga diga waxaa la idhaha shirkiga walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakunana min alkhaasiriin markaa qof odhan kara anigu waxaan gaadhay darajo iyo heer shirki aan laygala hadli karin ama aan layga reebi karini ma jiro wanabbahana allahu subxaana ilaahay waxa uu inagu baraarujiyey calaa cidami shani hadihi lmasaa'il masaa-isha lagu sheegay aayaadkaasi weynidooda masaaisha aayaadkaasi lagu sheegay oo shirki uu ugu horeeyo uguna dambeeyo inay masaa'il waaweyn yihiin buu ilahay inagu baraarujiyey biqawli buu inagu baraarujiyey ilahay uhi dhalika kaasi laguu soo sheegay mima kii buu ka mid yahay awxaa ilayka adiga uu ku waxyooday rabbuka rabbiga oo min alxikmati xikmaddii waxa weeyaan kamida manaa waxyigii waxa weeyaan kamida marka masaaishaasi inay wen yihiin waxaa tilmaamaya ismulishaaraha ishaaraha baciidka ee lagu tilmaamay oo haddii shay ismu ishaara baciida oo dalika waa ismu ishaara oo shayga fog marka la tilmaamaya la isticmaalaa marka haddii masale inta laga hadlo haddana mar labaad ismu ishaaro baciida la isticmaalo iyadoo masalada lafteedii la tilmaamayo o la ishaarayo taasi waxay tilmaantaa masaladaasi inay weyn tahay iyadoo qur-aanba ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay masaa-ishaasi ayaa haddana si gaara loo baraarujiyey inay waxyiga ka mid tahay oo xikmada ay ka mid tahay taasina waxay tusinaysaa masaa-isha waxa weeyaan weynidooda alxaadiyatu cashara aayatu suurati nisaa suuratu nisa aayadda ku jirta alatii taasoo tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuqi alcashara xuquuqda tobankaa aayaddii ka hadlaysay aayadda markaa suuratu nisa ku jirta waa aayaddaa ku bilaabanta wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shaya kadibna ilaahay uu sheegay xaqi waalideynka iyo xaqi waxa weeyaan eh, jaarka iyo xaqi zawjka ama zawjada xaqii waxa weeyaan miskiinka xaqii yatiimka wahaakada xuquuq tobana ayaa aayaddaasi lagu sheegay badaa allahu tacaala ilaahay wuxuu ku bilaabay tobankaa xaqe aayaddaa lagu sheegay biqowlihi uu yidhi wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a taasina waxay tilmaamaysaa awal lxuquuqi wa acdamuha wa ajaluha wa awjabuha inuu yahay xaq llah wa huwa cibaadatahu cibaadatuhu waxdahu wa cadam lishraaki bihi xuquuqda waxa u horeeya oo u weyn oo u sharaf badan xaqa ilaahay subxaanahu watacaala xaqa ilaahay oo ah in ilaahay la caabudo shirkiga waxa la yidhaahana la iska ilaaliyo sidaa ogeed ba ilaahay tobanka xaqe aayaddaasi uu ku sheegay waxa u horreysiiyey xaqiiso ah in la caabudo wacbud allaha iyo inaan shirki la samayn oo ilaahay uu ku tilmaamay walaa tushrikuu bihi shay-a taasina waxay tusinaysaa cidamu tawxiid wa khutuurat shirki weynida tawxiidka iyo halisnimada shirkiga athaaniyatu cashara atanbihu baraarujinta laynagu baraarujiyey baynu ka qaadanaynaa baabkan calaa wasiyati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dardaarankii rasuulka cinda mowtihi markii uu dhimanayay uu dardaarmay marka sidaasi ayaa aharka ibnu mascuude daciifka sheekhu uu ka fahmay in dardaaran dhaba oo qoran aayaadkaasi suurat lancaam ku jira ay ahaayeen oo rasuulku sal lla alay wasalam si gaara u dardaarmay laakiin ahlucilmiga kitaabka sharaxaa waxay leeyihiin dardaaran qoran oo aayaadkaasiya oo rasuulku uu ka tegey ma jirto ee ibnu mascuud adkayntii rasuulku uu adkeeyey masaa-isha aayaadkaasi ay xambaarsan yihiin ayuunbu wuxuu ka soo qaaday inay ka dhigan tahay inuu rasuulku dardaarmay oo kale athaalisatu cashara macrifatu xaqi illaah ilaahay xaqiisa garashadiisa calayna inaga uu inagu leeyahay oo an nacbudahu walaa nushrika bihi shaya xadiisu mucaadi ibnu jabal baa laga qaadanaya xaqa ilaahay uu inagu leeyahay wa an nacbudahu walaa nushrika bihi shaya waa inaynu caabudno shirkigana aynu iska ilaalinno oo ilaahay xaqiisa malagna aynaan siin nebina aynaan siin jinna aynaan siin insina aynaan siin mid nool iyo mid dhintay midnaba aynaan siinin araabicatu cashara masalada afar iyo tobnaad macrifatu xaqi alcibaad addoomaha xaqoodii garashadiisa calayhi ilaahay ay ku leeyihiin idaa addow xaqahu hadday ilaahay xaqiisa gudaan xaqaasina sida aynu tilmaamay waa xaq ilaahay uu isa saaray oo uu isku waajibiyey cid ilaahay subxaana tacaala hadduu addoomihiis o dhan wada cadaabi lahaa almalaaika walambiyaa asaalixiin walcusaat walmushrikiin dhammaantood ba hadduu cadaabi lahaa la lacadabahum wahuwa gayru daalimin lahum wuxuu ilaahay cadaabi lahaa isagoo aan dulmiin limaada leannu addoomuhu waxay samaynayaan o dhan haddii laysu geeyo ma aha wax oofin kara ilaahay xaqiisa mana aha wax u noqon kara jawaab nicamka ilaahay addoommaha uu siiyey laakiin ilaahay subxaana tacaala isaga ayaa isku waajibiyey in addoomihiisa u naxariisto ilaahay baa isku waajibiyey addoomihiisa aan shirkiga samayn inaanu cadaabin cadaab uu cadaabayo kuwa shirkiga sameeya mid lamid a ah. waxaa dhici karta addoomo shirki aan samayn ilahay inuu cadaabo laakiin cadaabkoodaasi marna lamid noqon maayo kuwa shirkiga ku dhintay cadaabkooda oo kale oo xataa haddii la cadaabo ahlu tawxiidka oo lagu cadaabo dunuub ay sameeyeen waxaa shakilaana naarta in laga soo saarayo aanay ku waarahayn alkhamisatu cashara أن hadihi lmas'ala mas'aladan laa yacrifuhaa may garanahayn akharu saxaaba saxaabada badankoodu may garanahayn masaladaasi ah xaqu lcibaadi cala allah ida addow xaqahu addoomuhu xaqa ilaahay ay ku leeyihiin haddii waxa weeyaan ilahay xaqiisa ay gudaan ama masalada hore ah inuu ilaahay xaqa uu addoomiisa ku leeyahay uu yahay an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya waxaa shakila-aana saxaabadu inay garanayeen oo iyadu waaba ta muslim qofka uu ku noqonayo qofka aan taa garanahaynina muslimba ma aha asaadisatu cashara jawaasu kitmaani ilcilmi cilmiga qarintiisi inay banaan tahay lilmaslaxati loo qariyo maslaxo awgeed macanaa dhibaato ka dhalaysa sheegisteeda sheegistiisa awgii baa loo qarinaya ama maslaxo ku jirta qarintiisa awgii oo imika in dadka mucaad ibnu jabal uu ugu bushaareeyo inaanu ilaahay cadaab ahayn haddaanay shirki samayn rasuulku waa u diido wuxuu hi dadka ha u sheegin oo cilmigaasi qari sababta loo qarinayna waxay tahay waa lilmaslaxa oo dadka haddii cilmigaasi loo sheego waxaa ka dhalanaysa inay isdhigtaan oo ay is yidhaahdaan maadaama ahlu tawxiid aad tihiin oo shirki aydaan samaynin camal kalena uma baahnidin macsiyana waxba idinka dhibi mayso tawxiidkiina jannada idin geyn doona dabeetana ay ka dhalatay inay waajibaadkii dayacaan macaasidiiyo mukhaalafaadkiina ay sameeyaan marka maslaxadooda awgeed baa cilmigaasi looga qariyey laakiin qarinta cilmigu maha calaa itlaaqihaa oo ma jiro cilmi ay banaan tahay in weligiiba la qariyo oo waktinaba iyo xaaladnaba iyo cidnaba aan loo sheegin marka la leeyahay kitma jawaasu kitmaani alcilmi waa kitmaan nisbiya weyi macanaa dadka qaarkood baa laga qarinaya oo dadka dhan laga qarin maayo ciddii in laga qariyo maslaxadiisu ay ku jirto oo cilmigaasi uu fitnaynaya laga qarinaya waxaa la qarinayaa waktiga ay munaasib tahay in la qariyo oo dadka maslaxadooda ay ku jirta in laga qariyo waxaa la qarinayaa xaaladda ay tahay munaasib in dadka laga qariyo cilmiga laakin maaha inuu weligiiba qarsoonaanayo oo dadkao dhan uu ka qarsoonaanayo maaha macnuhu sidaas saa awgeed mucaad ibnu jabal rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo ku yidhi laa tubashirum fayatakilu haddana mucaad ibnu jabal xadiidkii sidaa kuma qarin ee waa kan sheegee maantaba inagu aynu akriyayno waxaanu sheegay mucaad ibnu jabal xaaladu u arkay inaan xadiidkaasi dadka aanu fitnaynahayn diintana aanu ka fogeynahayn masaalixdoodana aanu seejinahayn asaabicatu cashara istixbaabu bishaarati muslim muslimka in loo bushaareeyo sunaynta la suneeye bimaa shaygii loogu bushaareeye suruhu farax gelinaya mucaad ibnu jabal wuxuu idhaha falaa ubashiru nnaas wakadalika kacab ibnu malik saxaabigii la odhan jiray ilaahay subxaana watacaala markii uu ka toobad aqbalay nin ordaaya ayaa u yimi oo towbadaasi iyo aayaadkaasi soo degay ugu bushaareynaya ilaahayna subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay inuu u bushaareeyey nabiy llahi ibraahim oo malaa'igta bishaare ugu soo dhiibay wabasharuuhu bigulaamin caliim malaa'igti waxay ugu bushaareeyeen ilaahay inuu ku arsaaqi doono inan weliba cilmi iyo aqoon yeelan doona rasuulkuna sala allahu calayh wasalam habeenkii inankiisii ibraahim uu dhashay dadka ayuu ugu bushaareeyey wuxuu uhi wulida liya leyla waladun samaytuhu bismi abi ibraahim xalay waxa ii dhashay inan buuhi rasuulku inankaasi oo aan u bixiyey magicii aabbahay ibraahim rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ka farcanaa nebi ibraahim duriyaddiisa ayuu kamid ahaa waana banaan tahay awowga walow ha kaaba fogaada abtirsiin ahaane inaad aabbaha ku sheegtaa waa banaan tahay waa aabbahayo baciid oo kaa fogaado weyi athaaminatu cashara markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam mucaad ibnu jabal sabab buu imika ugu diiday dadka inuu ugu bushaareeye bishaaraynta sideeda uma diidin athaaminatu cashara alkhawfu baqihii laga baqanayo min alitikaal in la isdhigto oo la cuskado calaa sicati raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ballaadhnideeda laysku haleeyo isagoo qofku isku hadlaynaya naxariista ilaahaye ballaadhan uu ka tago waajibaadkii amaba se uu sameeyo wax loo diiday arrinta noocaasi waa mid ay tahay dadka in looga baqdo sidaasi awgeed waxa keenaya dadka waa in laga ilaaliyo haddii dadka fadaaishun markaa haddii aada u sheegta ay ka dhalanayso markaad naxariista ilaahay uga sheekayso iyo fadaa-ishiisa hadday ka dhalanayso dadku inay isdhigtaan oo fadligaa iyo naxariistaasuna isku haleeyaan oo waajibaadkii ay ka tagaan xaramaadkiina ay sameeyaan arrinta noocaasiya iska ilaali bal waxaa loo baahan yahay aljamcu bayna alkhawfi waalraja bayna altakwiif in la jamciyo dadka in la baqo geliyo iyo in wax weeyaan dadka la rajo geliyo si aanay dadku isu dhigan islamarkaana aanay uquusan ilaahayna subxaana watacaala wuxu uhi nabbi cibaadii annii ana algafuur araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab aliim waxaad addoomahayga u sheegtaad ugu warantaa inaan ahay mid dembi dhaafo oo naxariis badan islamarkaana u sheeg cadaabkaygu inuu yahay mid daran si ay rajana ilaahay naxariistiisa uga qabaan ilaahay cadaabkiisana kuwa ka baqanaya ayuu ahaadaan ataasicatu cashara qowl uuli ka la weydiiyey odhaahdu odhanayey camaa shay la weydiiye laa yaclamu aanu garanahayn allahu warasuuluhu aclam uu odhanayey manaa qofku arrin aanu garanayn haddii la weydiiyo cilmigeeda waa inuu u celiyo cidda garanayso wmucaad ibnu jabal markuu rasuulku weydiiyey atadri ma xaqu llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah mucaad ibnu jabal waxa uu ku jawaabay allahu warasuuluhu aclam haddaba waxa isweydiin leh mas'aladeebay banaanayd waktigii rasuulka qofka aan garanayni inuu kaga jawaabo allah warasuuluhu aclam waxay banaanayd maa yakuunu min alculuumi sharciya wixii culuumta sharciga ku saabsan ayay banaanayd in la yidhahdo allah warasuuluhu aclam waayo alculuum sharciya ilaahay waa ogyahay ilaahay subxana watacaala waaba ka sharciyeeyey rasuulkuna waa ogaayo dee waaba ka lagu soo dejiyeyba laakiin waxaa la xidhiidha alumuur alkawniya lama odhan jiro allah warasuuluhu aclam oo haddii qof la weydiiyo waktigii rasuulka goorma ayuu roobku da-aya ama hebel goormuu dhimanaya kuma jawaabahayn allahu warasuuluhu aclam waayo umuurta kawniga ee qadariga goorta ay dhacayso ilaahay ayuunbaa ogaa rasuulkuna ma ogeyn masalada labaad waxay tahay imika masaa-isha sharciga marka lagu weydiiyo ma odhan karta allahu warasuuluhu aclam mise waxaa odhanaysaa waxa weeyaan allahu aclam oo qura waxay ahlucilmigu tilmaameen sida xamid ibnu axmed ibnu xasan oo kamida shuraaxda kitaabu tawxiid in la odhanayo waxa weeyaan allahu aclam oo qura wakadalika sheekh fawzan wuxuu leeyahay hada yuqalu fi xayaati nabiy ama bacda wafaatihi fainahu yuqalu allahu aclam waxaa sidaa la odhanayey waktigii rasuulku uu noola marka rasuulku uu dhintay kadib waxaa la odhanaya allahu aclam oo qura ayaa la odhanaya alcishruun mas'alada labaatanaad jawaasu taksiisi bacdi annaas dadka barhkood in lagu gaar yeelaa banaaniday banaan tahay bilcilmi cilmi lagu gaar yeelaa duuna bacdin barh kale iyadoo aan loo sheegin maanaa waxaa laga qaadanaya inay banaan tahay cilmigii dadka qaarkood in loo sheego dadka qaarkoodna in laga qariyo sababtuna waa maxay cilmigu haddii dadka qaarkood fitno uu ku noqonaayo qaarkoodna aanu ku noqonahayn kuwa uu fitnaynayo dee loo sheegi maayo kuwa aanu fitnaynahayna waa loo sheegaya oo iminka masalada rasuulku mucaad ibnu jabal waa u sheegay inuu yahay xaqu lcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shaya laakiin rasuulku waa diiday mucaad dad kale inuu usii sheego marka cilmigaa rasuulku mucaadna waa u sheegay dad kalena waa ka qariyey sababtuna waxa ay tahay mucaad iyo kuwa lamida ah, ee cilmigaasi aanu fitraynhayn aanu keensanahayn inay isdhigtaan ayaa rasuulku sal ly slam uu sheegay ama ogolaaday in loo sheego ciddii cilmigaasi uu fitraynaya inay isdhigtaan ay ka dhalanaysana rasuulku sal alay slam in laga qariyo ayuu amray bukhaarina saxiixiisa wuxuu u baabaystay fi kitaabi lcilmi baabu man khasa bilcilmi qawman duna qawmin karaahiyata an laa yafhamuu baabka cidda cilmigii qolo u sheegtay qolo kalena aanu sheegin sababta aan qoladaa kale loogu sheeginina ay tahay karaahiyata an laa yafhamu iyadoo looga baqanayo inay fahmi waayaan wa qaala caliyun xadisu nnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluhu war dadku wixii ay garanayaan u sheega bima yacrifuuna ay bima yafhamuun wixii ay fahmi karaan u sheega dadka ma waxaad doonaysaan ilaah rasuulkiisa in la beeniyo qofka haddaad usheegto masale aanu fahmi karin oo caqligiisu aanu gaari karin waxaa ka dhalan karta takdiib inuu ku dhaco ilah rasuulkiisa uu beeniyo ibnu mascuudna wuxuu ihi ma anta muxaditun qawma xadiisan laa tabluguhu cuqulu bacdihim ila kana libacdihim fitna rawahu muslim haddaad dad u sheegto cilmi dad qaarkood aanu caqligoodu gaadhsiisnayn oo aanay qaadi karin oonay fahmi karin fitna ayaa barhkoodu ku noqonaya saa awgeed ba xaafid ibnu xajar wuxuu yihi aharka cali bin abi aalib aynu akrinay isagoo sharaxaya wafiihi daliilu cala ana almutashaabiha laa yanbagii an yudkara cinda alcaama waxaa laga qaadanaya cilmiga wixii mutashaabiha ee cid waliba aanay fahmi karin inaan dadka caamada loo sheegin wakariha axmed ataxdiida bilaxaadiis alati daahiruha alkhuruuj cala sulطaan imaamu axmed wuxuu karaahiyeysto o uu nacay axaadiista dadka qaarkood ay ka fahmi karaan inay bannaan tahay xaakimka in lagu baxo lala dagaalamo in la sheego ayuu imaamu axmed karaahiyey macnaa waa daabid weyi aayad kasta ama xadiid kaste oo ay dhici karto qofka aada u sheegaysaa inuu macno khaldan oo sharciga khilaafsan uu ka fahmo ha u sheegin ila dadka khayr baa lala doonayaa shar iyo fitno lala dooni maaye wuxuu yihi xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala wamalikun fi axaadiis sifaat imaamu malikna wuxuu karaayeystay axaadiista ilahay sifaatkiisa ka hadlaysa cidda aan fahmahayn ee ku fitnoobaysa inaan loo sheegin in loo sheega ayuu karaahiyeystay wa abu yusuf fi lgharaib man wamin qablihim abu hurayrata fi axaadiis lfitan wanaxwi iyaga hortoodna abu hurayra wuxuu karaahiyeystay in lagu waramo axaadiisa fitanka ka hadlaysa abu hurayra waa kii lahaa wacaytu rasuul lahi sal allahu alayh wasalam jiraabayni min xadiid ama axaduma faqad basastuhu wa ama alaakhar falaw basastuhu laqutica hada albulcuun rasuulka laba qarbadood oo axaadiisa baan ka weeleeyey buuli midkood waan faafiyo dadka ayaan gaadhsiiyey ama ka kale haddaan faafin lahaa waan sheegi lahaa qoorta abu hureyre waa la jari lahaa buuli waa axaadiisii fitanka ka hadlaysay iyo umaraau suu wadulm iyada ma sheegin buu yihi waayo wax axkaam sharci oo dadka kaga xidhani ma jirto haddii la sheegana waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood ay u sababto inay ku dhacaan wax sharciga khilaafsan wa can ilxasan anahu ankara taxdiisa anas lilxajaaj bixadiisi alcuraniyiin liannahu itakada wasiilata ila ma kana yatacamaduhu min almubaalagati fi safki dima bita'wiilihi lwaahi wuxuu leeyahy xasan lbasrina waxa uu ku inkiray anas ibnu malik oo saxaabi ahaa sheegista uu u sheegay ninkii xajaaj la odhan jiray xadiidkii ka warramayay nimankii curaniyiinta la odhan jiray geela dhacay sidii rasuulku u galay nimankii geela dhacay ninkii raaciga ahaana dilay waa kii rasuulku sala allahu alay wasalam lugiyo gacan si isweydaara u jaray sidii ninkii geela la joogay indhaha ay uga tuureen baa indhahana looga soo tuuray marka xadiidkaasi ayaa anas ibnu malik uu u sheegay ninkii la odhan jiray xajaaj amiirkii dulmiga badnaa ee dhiigdaadinta badnaa dabeetana xadiidkaasi u daliishaday dad fara badan inuu xaqdarro lugahayo gacmahaba jaro qaarna waxa weeyaan uu laayo marka xasan albasri wuxuu yihi may ahayn anas ibnu malik xadiidkaa inuu usheegay xajaaj waayo si khaldan buu xajaaj waxa weyaan u daliishaday haddaba daabid ama qaacida ayuu nisiyey xaafid ibnu xajar wuxu uhi wa daabidu dalik an yakuna ظahiru اlxadiiثi yuqawi اlbidca وظahiruhu fi اlasli غayru muraad falimsaaku canhu cinda man yuksha عalayhi اlأkhdu bidahirihi غayru maطlub falimsaaku canhu cinda man yuksha عalayhi اlأkhdu bidahirihi maطlub waxa uu leeyahay hadduu xadiidku yahay daahirkiisa mid bidco quweynaya ama shay macsiyo shareecada khilaafsan maqsuudka laga leeyahayna sidaa dadka qaarkood ay u deliishanayaan aanay ahayn cidda looga baqanaayo daahirkaa khaldan inay qaadato waa inaan xadiidkaa loo sheegin oo ay bidca u deliishato ama macsiya ama wax kaleba ay u daliishato alxaadiyatu walcishruun masalada koob iyo labaatanaad tawaaducuhu sala allahu alayh wasalam waxaynu ka qaadanaynaa rasuulka kibir la-aantiisii lirukuubi alximaar fuulitaanka dameerka uu fuulay ayaa taasi u daliila maca alirdaafi calayh iyadoo weliba dameerka aanu kelidii saarayn lala saaraa marka rasuulku hadduu yahay mid iskibrinaayo dameer ma fuuleen ee rasuulku sal lau alay wasalam gaadiid nooca ugu qaalisan ugu qurux badan ayuu fuuli lahaa laakiin kibirka ayuu ka fogaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam cidina laba korteen hadduu rasuulku yahay mutakabir ee kelidii ayaa raaci lahaa athaaniyatu walcishuruun jawaasu lirdaafi cala daaba banaanida ay banaan tahay in neefkii noolaa laba qof iyo wax ka badani ay wada fuulaan laakin taa shardigoodu waxa weye an laa yashuqa dalika cala daaba waa inaanay arrintaasi dhib ku ahayn daabada awrkaa ama dameerkaa ama faraska haddii dhib ay ku tahay ma banaana oo waxa uu qaadi karayo wax ka badan in la saaraa ma banaana athaalithatu walcishruun cidamu shani hadihi lmas'ala mas'aladan weynideeda ayaynu ka qaadanaynaa masalada laga hadlaya waa masalada ah xaq llahi cala alcibaad xaq lcibaadi cala allah alraabicatu walcishruun fadilatu mucaadi ibni jabal mucaad ibnu jabal fadligiisaynu ka qaadanayna mucaad ibnu jabal rasuulku sala allahu alayh wasalam cilmi dadka kale aanu u sheegin ayaa uu sheegay taasi waxay tusinaysaa qadarka rasuulka agtiisa uu ku lahaa rasuulkuna inuu jecel yahay buu tilmaamay mucaad ya mucaad ini uibuka inii uxibuka fi llah falaa tadacana dubura kuli salaati an taqul allahuma acinnii cala dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik rasuulku waa ka sidaa ku yihi waa ka rasuulku yihi aclamu ummatii bilxalaali walxaram mucaad ibnu jabal ummadayda xalaal iyo xaaraan waxaa u yaqaana mucaad ibnu jabal waa ka rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam yaati mucaad ibnu jabal yawma alqiyaama oo yataqadamu cala alfuqahaa ratwata xajar mucaad ibnu jabal maalinta qiyaamo wuxuu imanayaa isagoo ka horeeya fuqahadii kale culimadii kale dhagax tuuriya halka lagu gaadhsiiyo macanaa masaafada e, dhagax marka la tuuro tuuriyada lagu gaadhsiiyo in laeg isagoo culimadii kale ka horeeya ayuu imanaya mucaad ibnu jabal yowma alqiyaama wa kana min alansaar radia allahu canhu wa min fuqahaai saxaaba qaala baabu fadli tawxiidi tawxiidka fadligiisa baabkii ka hadlaya kani weeye iyo wamaa yukafiru waxa uu baabiye uu tirtiro tawxiidku ee min adunuub ee dunuubta ah markaa sheekhu baabka hore waxa uu kaga hadlay tawxiidka waajibnimadiisa inay waajib tahay ilaah in la keliyeeyo iyo tawxiidku inuu yahay ilaahay subxaana watacaala cibaado in loo gaar yeelo cid kalena waxbaa looga ogolaan iyo cibaada inaanay ansaxahayn tawxiid la-aan marka tawxiidka waajibnimadiisa markii uu kuu sheegay haddana wuxuu ku sheegayaa fadligiisa iyo sida dunuubta loogu dhaafo si qofku tawxiidka uu jeclaado marka laba masale ayaa baabkan uu kaga hadlaya masalada kood waxay tahay waa fadliga tawxiidka uu leeyahy masalada labaadna waxay tahay waa wax kamida fadligiis oo ah in dunuubta lagu dhaafo wa qawli llahi tacaala buu u baabiya ilahay uhi aladina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey walam yalbisuu oo aan ku khaldin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi aan ku khaldin ulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday alamnu nabadgelya ayaa usugnaatay wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan weeye oo la hanuuniyey marka aayaddan qur-aanka waxaa markaa ay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay tawxiidku waayo iimaanka halkan lagu sheegaya waa tawxiidka qofka iimaan la yimaada ee dulmi aan ku khaldin dulmiga halkan lagu sheegayaana waa shirkiga weyi oo saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay u qaateen sida ibnu mascuud uu warinaayo inuu dulmigani yahay mukhaalafo oo dhan khalad oo dhan inuu yahay sidaasi awgeed bay aada aayadan ay uga werwereen oo ay yidhaahdeen ayuna lam yadlim nafsahu kaayage ayaa naftiisa aan dulmin laakiin rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa ufasiray xadiidka bukhaari uu warinaayo min xadiisi cabdillahi bn mascuud wuxu laysa lamru kama tadunuun dulmigu sidaaad umalayseen ma aha inama almuraadu bihi shirk dulmiga aayadan lagu sheegay shirkiga ayaa looga jeedaa alam tasmacuu ilaa qawli rajuli saalix miyaydaan maqal hadalka uu yihi ninkii wanaagsanaa dee ilaahay uu ka warramay yani luqmaan ina shirka laulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn marka ilaahay markuu leeyahy aladiina aamanuu kuwa iimaan la yimi walam yalbisuu aan ku khaldin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirkin shirki aan ku khaldin weyaan macnuhu ulaaika lahum lmnu kuwaasi ayaa leh nabadgelyo iyo badbaado wa hum muhtaduun iyaga ayaana ah kuwa ilaahay subxaanahu watacaala hanuun uu ku arzaaqiyo haddii markaa qofku tawxiidkiisu uu dhamaystiran yahay oo tawxiidkiisu yahay atawxiid almutlaq oo ilaahay uu keliyay keliyeeyo shirkiga uu iska ilaaliyey waajibaadkiina uu la yimi wixii ilaahay u diidayna uu ka dheeraaday waxa uu helaya alamnu lmutlaq buu helaya yaana nabadgelyo dhammaystiran ayuu helaya oo uu ka badbaado ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa waxaanu helayaa hidaayo dhamaystiran buu helaya oo qofka tawxiid la yime shirki ka fogaaday waajibaadkiina la yimi xaaraan dhanna ka dheeraaday waa qof si dhammaystiran u hanuunay wey adduunyada wadadii xaq ahayd buu hayaa aakhirana allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku toosin doonaa waddada loo maro jannada marka wahum muhtaduun ay fi dunya ila sharci illahi bilcilmi walcamal adduunyada waa hanuunsayin ahlu tawxiidka ahlu tawxiid almutlaq kuwa tawxiidkooda uu dhamaystiray oo waxaa lagu hanuuninayaa cilmiga waxtarka le iyo camalka saalixa aakhirana waa hanuunsan yihiino waxaa lagu hanuuninaya waxa weeyaan ila aljanna waddada jannada loo maro oo albaabada jannada ayaa la geyn doonaa weliba loo furi doonaa marka mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdaan muhtaduuna weeye yani eh, fi dunya walahum lamnu fi laakhira saasay ukala qaada lakin sida saxiixa waxaynu leenahay amni bay helayaan fi dunya wa fi laakhira hidaayihii hanuunna waa helayaan fi dunya walaakhira waa kuwa tawxiidkoodu dhamaystiran yihi amaa qofka tawxiidkiisa nuqsaani ay ku jirto shirki waa iska ilaaliya laakin waajibaadkiibu wax kamida dayacay ama wixii ilahay udiida wax kamiduu sameeya dee kaasi waxa weeyaan tawxiidkiisa nuqsaan ayaa ku jirta sidaasi awgeed amni waa helaya laakin amnigiisu naaqis buu noqonaya intuu tawxiidkiisu leegayba amnigiisu yeela leekaanaya hanuunna waa helaya laakin hanuunkiisu naaqis buu noqonaya mid kala dhiman inta tawxiidkiisa ka dhiman ayaa ka dhinaanaysa waxa weeyaan hidaayadiisa iyo hanuunkiisa dulmiga waxaa la yidhaahdaa waxa uu u qaybsamaa laba qaybood dulmi akbara oo weyn waana shirkiga iyo gaalnimada iyo dulmi yar waana macaasida iyo mukhaalafaadka fisqiga labadaa macnoba qur-aanka waa ka ugu soo arooray ilaahay subxaana watacala wuxu ui walaa tadcu min duni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka ida min alaalimiin habarin ilaahay sokadi cidaan waxbana kugu tari karin waxbana aan ku yeeli kara haddaad sidaas samaysana waxaad ogaataa inaad kamid tahay haalimiinta bimacnaa mushrikiinta dulmiga halkaa dulmul akbar baa looga jeeda oo shirkigii iyo gaalnimadii inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi ljana wama'waahu nnaar wama lilaalimiina min ansaar aalimiinta halkaa maxaa looga jeedaa almushrikiina baa looga jeeda dulmigu waxa kaloo qur-aanka uu ku yimi iyadoo looga jeedo macsiyo iyo mukhaalafo waaka ka ilahi yihi subxaana watacaala walaa tumsikuuhuna diraara litactaduu waman yafcal dalika faqad dalama nafsah yani bilmacsiya dhinac kale haddaynu ka egna dulmigu waa qaybsamaa oo dulmun fii xaq illahi baa jiro kaasi waa shirkiga waana adlamu dulmi dulmi la sameeye ko weyn weyi waxaa kaloo jira dulmi linsaani nafsa qofku naftiisa inuu dulmiyo oo aanu nafta xaqeedii siin xaqeeduna waa inuu wadada xaqa ku toosiyo wadooyinka khaldanna uu ka ilaaliyo dulmu linsaani hayrahu weeyaan ka saddexaad qofku inuu cid kala dulmiyo oo dadka uu ku xadgudbo imaa inuu hadal yahay xadgudubkiisaasi ama ficiluu yahay inuu dhiiggooda daadiyey ama xoolahooda u qaatay ama cirdigooda meel uu kaga dhacay markaa dulmu insaani ligayrihi ayaa kaasina uu noqonayaa aayaddan qur-aanka waxaynu ka faa'idaysanaynaa fadliga tawxiidka uu leeyahy oo qofka tawxiid dhamaystiran la yimaadaa waxa uu helayaa amni iyo hidaayo dhammaystiran ka tawxiidkiisu uu naaqis yahayna wuxuu helayaa amni iyo hidaayo naaqusa ayuu helaya marka lena tawxiid naaqisa ugama jeedna tawxiid shirki la socdo ay labadaasi maba kulmi karaan tawxiidka naaquska waxaynu uga jeednaa qofkii oo muwaxida ee haddana macaasida qaarkeed samaynaya oo waajibaadka qaarkood dayacaya muxaramaadka qaarkoodna samaynaya kaasaa la odhan karaa tawxiidkiisu waa naaqis laakiin qofka shirki samaynaya tawxiid maba hayaba mid dhamaystiran iyo mid naaqisa toona waxa aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa sida aynu tilmaanay fadliga uu tawxiidku leeyahay amni iyo hidaayo ayaa lagu helaa waxa aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa inuu tawxiidku uu kamid yahay min asbaabi alhidaaya oo ilaahay ahlu tawxiidka wuxuu ku hanuuniyaa wadooyinka xaqa si aanu ugu hanuunin ahlu shirkiga waxaynu aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa inuu shirkigu yahay dulmi bal dulmi ka u dara weeye dulmiguna waxa weeye wadcu shay fii gayri mawdici waa shaygii oo la dhigo meeshii ku habooneyd meel aan ahayn marka waxaa la dhaha shirkigu waa cibaadadii oo la dhigay meeshii ku habooneyd meel aan ahayn oo ciddii lahayd cid aan ahayn la siiye weye sa awgeed ba waxaa la idhaahdo shirkigu uu noqday dulmi u noqday can cubaada ibnu saamit radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxuu uhi man shahida qofka ka markhaati kaca ay man calima cilman yaqiiniya laa shaka fiihi wala irtiyaab wa akhbara bidalik shahida macnaheedu waa sidaa waa qofka si dhaba u garanaaya oo aanu ka shakisanayn kuna qawlaya oo ku dhawaaqaya an laa ilaha an laa macbuda mid xaq lagu caabuda inaanu jirin ila allahu ilahay mooyaane waxdahu xaalo kelidii uu yahay oo laa shariika lao mid wax la wadaaga aanu jirin wa ana muxamadan iyo in nebi moxamed qofka ka markhaati kaca waman shahida ana muxammadan cabduhu ilahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay waana ciisa nebi ciisana cabdullaahi addoonkii ilaah inuu yahay wa rasuuluhu iyo ilaahay rasuulkiisii wa kalimatuhu inuu yahay mid ku abuurmay kelmaddii ilaahay alqaaha kelmaddaasoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo wajahay oo uu soo gaadhsiiyey ilaa maryama maryama wa ruuxun ruux inuu yahay minhu xagga ilaahay ka ahaatay khalqan wa iijaadan oo ilaahay bimacnaa uu abuuray waljannata xaqun jannadu inay xaq tahay qira wannaara xaqun naartuna inay xaq tahay adkhalahu llahu qofka intaa qira ilaahay wuxuu geliyaa aljannata buu geliyaa calaa maa buu ku geliyaa shaygii kaana ahaaday oo min alcamal camala ay calaa maa kaana calayhi min alcamal calaa maa shaygii buu ku geliyaa kaana uu ahaaday calayhi dushiisa uu ahaaday addoonkaasi oo min alcamali camala ama camal xun ha noqdo ama camal wanaagsan ha noqdo hada alxadiid waa xadiid cadiima wey waa xadiid aada iyo aada u weyn waana xadiid xambaarsan wixii qofku muslim uu ku noqonaayey ee qofka aslulislaam uu ugu sugnaanayey waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu leeyahy man shahida an laa ilaha ila allah shayda macnaheeda waa tilmaanay oo shahaadadu waxay koobsanaysaa cilmi yaqiiniya iyo ikhbaar shaahidku wuxuu shaahid saxaya waxa uu ka markhaati kacayo marka uu aqoon leeyay iyo macrifo aanu kana shakisanayne uu hubo isla markaana dee wixii uu ogaa uu sheego markaasuu shaahid noqonaya marka man shahida an laa ilaha ila allah macnaheedu maxay noqonaysaa waa qofka og ee yaqiinsan kuna qawlaya ku hadlaaya an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah qofka aan garanahaynba ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane dee kaasi muslim maaha qofka garanaya laakin ka shakisana si yaqiin oo dhaba ah aan u garanayna muslim ma aha qofka si yaqiiniya u garanaya laakiin aan ku dhawaaqin shahaadateynka isaguna muslim maaha mashayd an laa ilaha ila allah marka laa ilaha ila allah macnaheedu waa sidaaynu tilmaanay laa macbuda bixaqin ila allah inuu macnaheedu sidaa yahayna qur-aanka ayaa tilmaamaya ilaahay subxaana watacala wuxu uhi dalika biana allah huwa alxaq waana ma yadcuuna min duni huwa albail ilahay baa ka qure xaq lagu caabudo waxa ilaahay sokadii la caabudayo ama la baryayaana waa bail iyaga iyo baryadooduba laa ilaha ila allah rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa inoo macneeyey macnaheeda inoo sheegay oo markuu mucaad ibnu jabal ku yihi falyakun awalu ma tadcuuhum ilay shahaadati an laa ilaha ila allah riwaayada kale ayaa fasirto ila an yuwaxid llah marka laa ilaha illa macnaheedu waa maxay waa tawxiid ullahi bilcibaada waa in ilahay cibaada loo lagu gooni yeelo wey oo cid kale aan waxba laga siin waxdahu laa shariika lahna tawkiid ba u tahay laa ilaha ila allah oo laa shariika lahu laa ilaha bay la macnatay waxdahuna ila allahu bay la macnatay waa tawkiidun bacda tawkiid yadulu cala alihtimaam bimaqaami tawxiid waa tawkiid tawkiid ka dambeeya waxaana uu tusinayaa sida loo qiimeeyey xilka laysaga saaray maqaamka tawxiidka wa ana muxamada cabduhu warasuuluhu oo rumeeye nebi maxamed inuu yahay ilaahay addoonkiisii inuu yahay inuu yahay ilaahay rasuulkiisii maxamed waa maxamed bn cabdillahi bni cabdilmualib alqurashi alhaashimi wa nabiy llahi wa khatamu alambiya cabduhu addoonkiisi inuu yahay waa inaad rumayso fahuwa cabdun falaa yucbad waa addoono lama caabudayo laysa shariikan maca allah mid ilaahay waxlale ma aha waa mid ilaahay addoon u ah waa inaad taa aada rumaysid laakiin haddaad aaminto nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay wax la leeyahay ma tihid ahlu tawxiidi ahlu shirkiga ayaad kamid tahay wa fahuwa cabdun marbuud waa addoon ilaahay addoomihiisa a oo isaga waxba gacanta uguma jiraan waxtar iyo waxyeelo midnaba ma hayo roob ma keeni karo abaar ma keeni karo saxaabadu markay abaar ka cawdaan may odhan jirin nebi maxamedo roob nasi waxay odhan jireen udcu llaha yasqiina ilaahay noo bari ilahay roobkaa noo keene saaday saxaabadii odhan jireen waayo roobka ma hayo rasuul nabadgelyo ma hayo caafimaad ma hayo barwaaqo ma hayo haninimo ma hayo faqri ma hayo mansib ma hayo hadii lumuur laysat biyadi inama hiya biyadi illah qur-aankaa caddeeyey ilahay baa nebi maxamed amar siiye wuxuu ilaahay ku yidhi qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ilaa yashaa allah waxaad tidhaahdaa cid kala daayo naftayda waxtar iyo waxyeelo uma hayo anigu waxa ilaahay la doonay mooyaane qul inii laa amliku lakum daran walaa rashadaa waxaad ku tidhaahdaa anigu waxbana idinma yeeli karo waxbana idinkuma tari karo qul inii lan yujiiranii min allahi axad walan ajida min dunihi multaxada qul inamaa ana basharu mitlukum yuuxaa ilaya anama ilaahukum ilaahun waaxid waxaad tihi anigu waxaan ahay bashar idinkaoo kale ah laakin basharka kale muxuu kaga duwan yahay wa rasuuluhu waa inaad rumaystay inuu yahay rasuul ilaahay subxaana watacaala u waxyooday ee mabcuuth bima uxiya ilayh miduu ilaahay soo diray o ilaahay uu la soo diray waxa uu waxyooday falaysa kadiban cala allah walaa muftariyan calaa rabbi mid ilaahay been ka sameeye ku been abuurtay ma aha mid run sheegaya ayuu ahaa asaadiq lmasduuq oo xaq ilaahay subxaana tacaala uu usoo dhiibay sida waxa weeyaan ah, sharciga iyo caqligu labaduba ay tusinayaan marka nebi maxamed inuu ahaa addoon ilaahay waa inaad rumayso oo addoonnimada waa inaanad dhaafin oo waxyaabaha ilaahay subxaanah wa tacaala xaqa u leeyay waa inaanad sin rasuul ilahay inuu ahaa waa inaad rumayso oo xuquuqda rasuulnimada uu ku helay oo ay oo ah in la rumeeyo oo la raaco waa inaanad ka duudsiin waa inaanad beeninna marka wa ana muxammadan cabduhu taasi waxay raddin ku tahay kullu man halaa fi nnabiyi sala allahu alayh wasalam fasarafa ilayhi shayan min xaq illah mid kastoo rasuulka ghuluw iyo xadgudub ku sameeyey oo rasuulka u leexiyey shay ilaahay xuquuqdiisa a ah. ilahay baa xaqu xaqula in la baryo in loo gowraco in loo dawaafo in loo nadro in lagu dhaarto in waxa weeyaan gurmad la weydiisto hadi kulaha waa xuquuqullah haddaad rasuulka u leexiso rasuulka martabadiisii mid ka sarraysa ayaad geyso martabatu aluluhiya alrububiya alkhaaliqiya ayaad gaadhsiiso wa rasuuluna waxaa rabbin ay ku tahay kullu man qasara fi xaqi nabiy sal lla alay wasalam mid kastoo rasuulka xaqiisii ka gaabiyo beeniyo o aan rumayninba aw ibtadaca fi diinih ama diinta ilaahay usoo dhiibay waxaan kamid ahayn ku daray aw khaalafa amrahu wa nahyah ama wixii rasuulku u diiday sameeyey wixii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ka reebayna waxa weeyaan la yimi wa ana ciisa abdwa ana ciisa cabdullahi wa rasuuluhu iyaduna sidii oo kale waxay tilmaamaysaa nebi ciise inuu yahay addoon ilahay addoommadiisa kamid a ilaahayna maaha inan ila inan ilaahayna ma aha thalithu thalathana ma aha waa addoon ilahay addoomihiisa kamid a wa ana ciisa cabdullahi waxay raddin ku tahay annasaara aladiina allahu ciisa nasaarada nebi ciise waxa weeyaan ilaah ku tilmaamay ama ku tilmaamay inuu yahay ibn allah oo ilaahay ku been abuurtay ama base waxa weeyaan yidhi waa thalithu thalatha saddex ilaah baa jiro ka saddexeeya uu yahay nebi ciise kuwaasi ayaa madhabkooda intaasi ay burinaysa wa ana ciisa cabdullah waa addoon ilaahay wey ilaah maaha wa rasuuluna waxaa raddida ay ku tahay kuwa nebi ciise caayay yahuudda oo yihi ibnu zina ayuu ahaa rasuulnimadiisana beeniyey sheegtayna inay nebi ciise ay dileen may dilin laakiin sharci ahaan waxay ka dhigan yihiin inay dileen oo dembigii qofka wax dilaa uu lahaa bay leeyihiin ee weliba rasuul dilaa maadaama iyagoon dilin iyagu ay sheegteen in waxa weeyaan ay dileen mana dilin ilahay baa subxaana watacaala ku tilmaamay fi lqur'aan alkariim nebi ciise inaanay dilin wama qataluuhu wama salabuu xadiidkani waxa uu caddaynaya sida uu leeyahay alimaam alqurطubi raximah llah fihi tanbih cala ma waqaca linasara min algalat fi ciisa wa umihi calayhima asalaam waxa uu baraarujinaya khaladka kiristaanku ku dhaceen marka laga hadlayo nebi ciise iyo hooyadii wataxdiir can dalika biana ciisa cabdullahi laa ilahun walaa walad waxaa kuwaasi ay sheegteen buu xadiidku ka digaya wuxuu caddeeyey ciisa inaanu ilaahan ahayn waladna ahayn wa ummuhu amatullah hooyadiina inay tahay addoon ilaahay wa mamluka laa zawja inaanay xaas ahayn tacaala allahu cama yaqulu ljaahiluuna culuwan kabiira waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa wayustafaadu hada ma yulaqanuhu annasraaniyu ida aslam ka nasraaniga ama kiristaanku hadduu doono inuu islaamo loogu joojin maayo inuu yidhaahdo qura ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana muxamada rasuul llah ee waa inuu intaa ku daro wa ana ciisa cabdullahi wa rasuuluhu si madabka baatilka ee aaminsanaayeen dee meesha uga saaro inuu buriye waxa weeyaan uu tilmaamo wa kalimatuhu alqaha ilaa maryam alqaha macnaheedu waxa weeyaan ay aclamaha maryama uu ogeysiiyey oo dee malaga ayaa ilaahay subxaana watacaala maryama uu ugu soo dhiibay warka ah in inan ay dhali doonto aan aabba lahayn culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen ay wajahaha ilayha kelmadda maryama uu kusoo wajahay waana isla macno marka wa kalimatuhu marka laleeyahy maha macnaheedu inuu nebi ciise kelmaddii ilaahay yahay kelmadda ilahay waa sifatun min sifaat illah oo waa makhluuqa munfasilkee goonida u taagan ee haddana maxaa nebi ciise loogu tilmaamay inuu yahay kalimatullah ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loogu tilmaamay liannahu khuliqa bilkalima min gayri abin waxa lo waxa uu ku abuurmay ilahay kelmadiisaa kun ah abuuran oo ahaw iyadoo aabbo waxa weeyaan aan laga abuurin wuxuu ley alharawi sumiya kalimata lianahu kana can lkalima fasumiya biha kama yuqaalu limaطri raxma roobka maxaa la idhaha raxma soo maha war raxmadii ilaahay ma idin heshay dadku soo ma yidhahdaan ma raxmadii ilahay ilahay sifadiisa ahayd baa dhulka timi abadan marka roobka raxma lagu tilmaamay macnaheed waa maxay wa atharu raxmat illah aayaadka qur-aanka qaarkoodna waa caddeeyeen fandur ila aathaari raxmati raxmat illah nacam ilaahay naxariistiisa raadadkeeda eeg raadadkeeda maxaa kamida roobka ayaa kamida marka roobku maadaama uu yahay arrimaha ka dhashay ilaahay naxariistiisa ayaa isaga laftiisii raxmo la yidhi nebi ciisena maadaama uu yahay mid ilaahay kelmadiisaasun uu ku abuuray oo aabala ilaahay u abuuray ayaa isaga laftiisii kelima lagu yidhi culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen liana almalaka jaa umahu bikelimati lbishaarati bihi can amri illah waxaa nebi ciise kelimatullaahi loogu magacaabay leannau malag socda ayaa hooyadii u yimi oo xagga ilaahay ka yimi oo u sheegay kelmad xambaarsan bishaare xagga ilaahay ka ahaatay oo ugu bushaaraynayay inay dhali doonto inan nebi noqon doona oo aabbana waxa weeyaan aan lahayn wa ruuxun minhu waa inaad rumayso nebi ciise ruuxun minhu marka le ruuxun minhu mintaasi tabciidiye maaha oo maaha inuu yahay ruux ah qayb ilaahay kamid a ciyaada billah taasi waa kufriyo gaalnimo waa makhluuqa mustaqilkee gooni u taagan ee sidee u noqon kara qayb ilahay kamid a mintu waxa weeyaan waa ibtidaaiya ama waa bayaamiya wey wa ruuxun weeye minhu ilahay xaggiisa ka ahaatay bimacnaa ilaahay subxaana watacaala uu abuuray oo waxa taasi ay lamid tahay un aayadda ilahu le wasakra lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiica minhu wasakra lakum ilahay wuxuu idin sakiray ma fi samaawaat wama fi lardi jamiica waxaasoo dhami samooyin iyo dhulal iyo waxa ku guda jiraaba minhu xagga ilahay bay ka ahaadeen yani khalqan wa iijaadan abuur ahaan iyo jirsiin ahaan miyaa la odhanaya minhudan waa tabciidiya oo waxaa samada jooga iyo waxa dhulka jooga waa qeyb ilahay kamida miyaa la odhanaya ciyaada billah taasi waa kufriya gaalnimo markaa minta waruuxun minhu ku jirta waxay la mid tahay mintan waxa weeyaan ku jirta jamiican minhu taasi ayay la mid tahay ashyaada ilaahay loo idaafeeyo ama loo tiiriyaana sida ahlucilmigu ay tilmaameen waa saddex saddex qaybood weyi in ilaahay subxaana watacaala loo idaafeeyo makhluuq mustaqil oo gooni u taagan sida rasuul marka la yidhi iyo naaqat iyo bayt taasi waa min baabi idaafati makhluuq ila alkhaaliq waa makhluuqiio loo tiiriyey khaaliqii abuuray aayaddanaana kamida ah, wasakara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiica min ujeedada laga leeya waxay noqon kartaa bayaanu cumuumi khalqi illah wax walba ilaah inuu abuuray in la cadaynayo waxaa kaloo ujeedada idaafada laga leeyahay noqon kartaa idaafatu tashriif makhluuqaadka qaarkood marka ilaahay loo idaafaynayo sharaftooda iyo qadarkooda iyo qiimahooda ayaa la muujinaya haddii sifo uu makhluuq leeyahay ilaahay loo idaafeeyana iyaduna saasoo kale waa min baabi idaafati اmakhluuq ilaa khaaliqi oo imika ruuxdani waa sifo uu lahaa nabiyullaahi ciisa ilahay baa loo idaafeeyey idaafeynta ilahay loo idaafeeye waxaa la tilmaamaya in ilaahay subxana watacala inuu abuuray sharafta sifadaasi ay leedahayna waa la tilmaamaya shayga ilaahay loo idaafeeyey hadduu yahay sifo sifo aan gooni isu taagi karin sida kalaamka hadalka oo kale hadalku waa sifo aan cid la istaagi karin laabudda waa inay cidi ku sifowdo oo hadalka hadda cidi ay ku hadashay haddii markaa sifa aan gooni isu taagi karin ilahay loo idaafeeyana waa min baabi idaafati sifa yana ilaa mawsuufiha waa sifa ila lmawsuufi biha waa sifadoo loo loo idaafeeye loo tiray ciddii ku sifaysnayd ilahay markuu leeyahy xataa yasmaca kalaam allah kalaamkii ba ilahay loo idaafeeyey maadaama kalaamku uu yahay sifo aan gooni isu taagi karin ee cid ku hadashay oo hadalku uu ku qumay in la hela ay laga maarmaan tahay kalaamka ilaahay loo idaafeeyey waa sifo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay ayib xadiidka akhirkiisa waxaa ku timi adkhalahu llahu qofka intaa qira ilaahay wuxuu geliyaa aljanna calaa maa kaana min alcamal buu ku geliyaayo ama qofkaasi tawxiidka inta ka sokaysa camalkiisu ha xumaado ama ha wanaagsanaade jannaa la gelinaya ama calaa maa kaana min alcamal jannada darajada uu ka gelaya waxay ku xidhan tahay camalkiisu marba sida uu yahay waxaa markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka ahlu tawxiidka ahi inuu jannada uu geli doono taasina waxay kamid tahay min fadaail tawxiid xadiidkana sababta uu keenay sheekhu ee baabka uu keenay waa intaa u dambaysa adkalahu llahu ljana cala ma kana min alcamal hada min fadaail esh atawxiid qofka ahlu tawxiidka ee tawxiid ku dhintaana janno waa geli doona ama cadaab ha soo maro oo dunuub kale uu sameeye ha lagu cadaabo ama cadaab bayaanay arkine walahumaa waxaa usugan bukhaari iyo muslim fi xadiii citbaan wuxuu fi xadiii citbaan u yihi lano xadiiu citban wuu dheeraa intan halkan uu ku sheegayna waa qeyb a ah. waa shaahidkii ama intii baabka ka khusaysay oo sheekhu uu kasoo qaatay wey walahumaa waxa usugan bukhaariyo muslim fi xadiidi fa ina allaha bu uhi rasuulku ilaahay xarama waa ka mamnuucay cala naari naarta man qaala qofka yidhaahda laa ilaha ila allah yabtagi isagoo ku doonaya bidalika qowlkiisa wajha allah ilahay subxaana watacaala wejigiisa xadiidka riwaayaadkiisa qaarkiina waxaa ku yimi nacam laa yashhadu axadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah fayadkulu nnaar aw tatcamuh marka rasuulku markuu leeyahy man qaala qaaladaasi waxaa looga jeedaa qawlkii cilmiga yaqiiniga ku dhisnaa qofka isagoo garanaayo oo ictiqaadsan yidhaahda laa ilaha ila allah riwaayadda kale waxay tilmaantay laa yashhadu axadun marka qawlkan in looga jeedo bimacna shahaada oo qawlkii ku binaysnaa cilmiga yaqiiniga uu yahay ayaa riwaayadda kale ay noo bayaamiso oo ay noo caddayso marka macnuhu wuxuu noqonayaa man shahida an laa ilaha ila allah qofka og ee yaqiinsan ee ku qowlaya an laa ilaha ila allah mid xaq lagu caabuday inaanu jirin ilahay mooyaane yabtagii bidalika wajha allah iyada oo qawlkaasi uu ka yahay ilahay daraadii oo aanu riyaan iyo sumcatan iyo nifaaqan aanu ka ahayn naarta waa laga mamnuucay oo naarta kaasi geli maayo xadiidku waxa uu inoo muujinayaa fadliga uu leeyahay tawxiidku oo qofka waxa weeyaan laa ilaaha ila allah ku qawlee ku dhawaaqa isagoo qalbigana ka ictiqaadsan laa ilaaha ila allah daas waxaa shakilaana ictiqaadkiisaasi inuu ku kalifi doono inuu ilaahay caabudo shirkigana uu iska ilaaliyo haddii kale dee ictiqaadkiisaasi ayaan jirin weeyaan macnaheedu ama kelimadan uu ku dhawaaqayaan ilaahay daraaddii aan ka ahayn laa ilaaha ila allahdan qofku uu ku dhawaaqayo hadduu macnaheeda garanaayo oo uu ictiqaadsan yahay ilaahay daraaddiina uu ugu dhawaaqayo ujeeddo kale aanay kalifin inuu ku dhawaaqo oo aanay nifaaq ka ahayn waxaa shaki la-aana inay kelmadaasi ku kalifi doonto inuu ilaahay caabudo shirkigana uu ka fogaado <clears throat> sidaasi awgeed xadiidku macnihiisu wuxuu noqonayaa man qaala laa ilaha ila allah iyo qaydkaa la socda yabtaqi bidalika wajh allah marka laysu geeyo man waxad allaha walam yushrik bihi shayan intaasi ayaa natiijadu ay noqonaysa qofka laa ilaha illah ku dhawaaqa iyadoo ilaahay daraaddii ay ka tahay natiijadu waxay noqonaysaa inuu ilaahay caabudo ilaahayna aanu shariik yeelin markaa ka ilaahay caabuda ee ilaahay aanu shariik yeelin ayaa ilaahay subxaana watacaala naarta uu ka mamnuucaya taasina waxa ay kamid tahay fadaaisha iyo wanaagyada tawxiidka uu leeyahay in ahlu tawxiid naartu inay cunto ilaahay subxaana watacaala uu ka mamnuucay haddaba waxaa la isweydiin karaa soobta soo aroortay adilo kaloo fara badan in waxa weeyaan dad ahlu tawxiid ahaa naarta ay gelayaan oo ay ku gelayaan dembiye ay sameeyeen ama waajibiye ay dayaceen saasi awgeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa cidda naarta laga mamnuucaya waa cidda la timi atawxiid almutlaq alkaamil tawxiidka dhamayska tiran oo wata inuu waajibaadkii oo dhanna sameeyey xaramaadkii o dhanna uu ka tegey kaasaanay naar haba yaraatee is arkahayn ama waa in la yidhaahdo idaa shaa allah qofka tawxiid ku dhintay waxa naar laga mamnuucaya o aanay is arkahaynba haddii ilaahay uu doono haddiise ilaahay aanu doonin naar waa soo arkayaanoo dembiyadii kale uu galay waa lagu ciqaabaya waxaa kaloo la odhan karaa naarta laga mamnuucaya ayaa waxay tahay le naarta lafteedu waa dabaqaade dabaqada ay mushrikiintu gelayaan baa laga mamnuucaya oo xataa hadduu naarta dembiye kale ku galo dabaqada ay mushrikiintu gelayaane cidda gashaani ka soo bixin isagu geli maayo ee dabaqad sare oo dad ahlu tawxiid oo dembiye kala sameeye lagu ciqaabo oo laga soo saaro ayaa waxa weeyaan uu gelaya ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen waxa xadiidkani u ahaa intii aan farallada kale aanay soo degin qowlkaasina waa qowlka u daciifsan weyi oo waxaynu ogsoonnahay saxaabiga qisadiisa xadiidkani uu ku yimi citbaan binu malik inuu ahaa ansaari oo rasuulku sal ly waslam xadiidkan uu yidhi isagoo magaalada madiina jooga bacda alhijra oo in fara badan oo axkaamtii sharciga ahayd kamida la sharciyeeyey waajibaad badan ay soo degeen waxyaaba badanna la mamnuucay wallahu aclam waxka wabilahi wa wsala allahu ala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kasiira